بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نواصب الفعل المضارع waxaynu ka bilaabaynaa cashirkeenna bogga labiyo sagaashanaad oo ficilka mudaaric nasbihiisa aynu kaga hadlayno ficilka mudaaric nasbihiisa iyo ereyada nasbinaya ficilka mudaaric waa la nasbiyaa waxaana caamilka nasbiyaa uu noqonayaa an daahiro ah ama lan ama key ama idan afartaa mid ahaanayaa ficilka nasbiya haddaba waxaa jira mararka qaar lix jeer oo anta mudmaro laga dhigo oo antu iyadoo qarsoon oo xadfan ay haddana ficilka nasbini nawaasibulficli ficilka kuwa nasbinaya ficilkii almudaarici mudaarica ahaa wa yunsabu waa la nasbin ficilka bilan ayaa lagu nasbin ereyga lan ah ayaa ficilka lagu nasbini haddaba lantu waa inay ficilka xagga dambe ka marto waa inay xagga hore ka marto laakiin lama ogola inay xagga dambe ka marto ereyga lan ihi saddex shaqo ayay qabataa af carabiga dhexdiisa kow horta ficilka lafdigiisa way nasbisaa laba xadadka iyo dhacdada way anfidaa saddex waxay samaysaa istiqbaal ayay u beddeshaayoo ficilkii hadduu xaali iska ahaan kari lahaa mustaqbal bay ka dhigtaa waa xarfu nasbin wa nafyin wa ikhtisaasin bilmudaaric waa xaraf ficilka nasbinaya isla markaa haddana waa xara ficilka masderkiisa anfiyaya isla markaa haddana ficil mudaaric bay khaas ku tahay oo waa xarfu istiqbaal oo istiqbaal bay u bedelaysaa waxaa ninka zamakshari la yidhaahye wadaadka ah ee maxamuud binu cumar ama jaarullaahi ama zamakshari waa min a'imati almuctasila ninkaasi wuxuu qabaalantu inuu nafyigeegu taabiid yahay tawkiidna ay ku tusto welibana waa ta'biid nafyigeegu tawkiidna way kutusaysaa haddaba haddaynu wadaadkaa raacno oo lonta nafyigeegu waa ta'biid la qaato arrin aada u khaldan oo u foolxun baa ka soo dhacaya culimmadu waxay yidhaahdeen wuxuuna ka fikirinba aayaadkan lanabraxa calayhi caakifiin iyo falan ukallima alyowma insiyan oo kale falan ukallima weligayba hadli maayo ma aha waa alyowm baa lagu qayday falan ukalima alyowma alyowm baa lagu qayday maantadan hadli maayo oo insi la hadli maayo la lanabraxa calayhi caakifiin weligayo waanu dul fadhiyaynaa ma aha waa xataa yarjica ilayna muusaa baa lagu qeyday hadduu nafyigu taabiid yahay qeydkaa lama aqbaleen maxamed ibnu maalig oo ninka ah sheekha alfiyada qorayhi wuxuu yidhi wadaadkaa zamakshari waxaa ku kalifay buu yidhi taabiidka fikradda muctasilada ayuu doonayaa inuu suuq u sameeyo oo odhanaysa ilaahay lama arko aakharo muctasiladu waxay qabaan ilaahay la arki maayo aakharo markaa tidhaa xadiidka muslimka ku qoran ee rasuulku uu yidhi sida adayaxa u arkaysiin laylatal bederka isagoo ah ayaad rabbigiinu u arkaysiin xadiidkaa maxaad kaga jawaabaysiin marka la yidhaa waxay leeyihiin aayadda ayaa ko laga hormarinaya xadiidka aayad buu ilaahay nebi muuse kula hadlayuu ku yidhi lan taraanii lantuna waa nefiga waa ta'biid oo adduun iyo aakharaba lama ma dhacayo waxaa lan lagu anfiyaa bay qabaan lan taraani muuse weligaa ay arki maysid xataa aakharaadan arkayn buu ilaahay ku yidhi buu yidhi halkaasuu la maray kolkaa lanta haddaad nafigeega taabiid ka dhigto waxaa ka soo dhalan doona madhabkii muctasilada ayaa ka soo baxaya si haddaba madhabkaana aad uga badbaadid macnaheega saxda ana aad u heshid lantu waa xarfu nafyi laakiin nafyigeegu taabiid maaha haddaynu aragna aayaddan qur'aanka ee rabbi uu ku leeyahay lan yakhluquu dubaaban taabiid bay hadda lantaasi tahay laakiin ta'biidnimadu waxaa laga faa'iidaystay qaraa'in khaarijiya iyo adilo ka baxsan lanta ayaa laga faa'iideystay saddex qodob ayay culimadu isku qabteen qowlka muctamedka ana waynu arki doonaa saddexda qodob ay isku qabteen waxaa weeye saddex qodob ayay culimada luqaddu isku qabteen ereyga lan a marka laga hadlayo lan ma laa iyo an laysku jarjaraybaa qolaa sidaa qabta laa iyo an laysku jarjaray inay tahay oo laadiina alifkaa laga jaray bay yidhaahdeen antiina hamsaha laga jaray bay yidhaahdeen kolkaa maxay noqotay laa iyo an laada alifka ka jar antana hamsaha ka jar maxaa soo hadhay lan kolka lantani xagga nafyi ahaanta laada laamkaa laa ka taagan bay yidhaahdeen xagga nasbin ahaantana nuunka ayaa an ka taagan bay yidhaahdeen kolkaa murakab bay qoladaasi qabaan oo laa iyo an laysku daray qolo sidaasay laayay lantii ku macneeyeen xarfulmurakab qolona waxay yidhaahdeen lantu waxa weeye ereygii laa ahaa unbaa alifkiisa dambe nuun loo bedelay alifka dambe unbaa nuun loo bedelay iyaguna waxay qabaan laadu lantan ad arkaysiin waa alifkii dambe oo nuun loo bedelay uun iyaga laftooda qowlkaasi maaha qowl saxiix ah ama muctamad ah oo waxaa la yidhi waa la arkay nuun alif loo bedelo oo ilaahay maba qur'aanka ku yidhi lanasfacan binnaasiya lanasfacan nuunkiibaa alif loo bedelo alif baa loo qoraa nuun alif loo bedelo waynu aragnaye halkaynu ku aragnay baa la yidhi alif nuun loo bedelo cagsigaa xaggee lagu arkay alif nuun loo bedelo xaggee baa lagu arkay taa ayaa iyaduna meesha wax alla waxay kaga jawaabaan ayay waayeen qowlka saddexaad ee muctamadka ah waa lantu inay xarfulbasiid tahay oo iyadoo lan ah uun la arkay carabina ay lantaa un ugu hadashay lan waa xarfulbasiid iyadoo lan a ah baa la arkay wax alla wax kaloo halkaa ku jira oo u qarsoon oo u dambeeyaana ma jirto kelmaddaa lan ah wa yunsabu waa la nasbin bilan kelmadda lan ah ayaa mudaarica lagu nasbin naxu la nabraxa ka zuuli mayno oo kaleba weeyi haddaba la nabraxa saddex su'aalood ayaa layna weydiinayaa aaway ereyga wax nasbinayaa waa lan aaway ka la nasbinayaa waa nabraxa aaway calaamatu nasbihi waa fatxaha nabraxa ka muuqda la nabraxa ka zuuli mayno lama nqadaa markuu dhammaaday alkalaamu kalaamkii cala alxaalati xaaladdii laga hadlayey allatii xaaladda yurfacu la rafcinayo fiihaa dhexdeeda almudaaricu mudaarica hanaa wuxuu ku labaysiiyey bilkalaami kalaam iyo ka hadal cala alxaalati xaaladdii laga hadlo allatii xaaladda yunsabu la nasbinayo fiihaa dhexdeeda wadaalika kaasi idaa dakhala markuu galo calayhi dushiisa xarfun xaraf oo min xuruufin xuruuf ka tirsan arbacatin afara afar xaraf midkood markuu galo weeye wahiya afartaasi lan weeye wa kay weeye wa idan weeye wa an weeye wa bada'a wuxuu ka bilaabay bilkalaami kalaamkii iyo hadalkiibuu ka bilaabay calaa lan lan laga hadlayey liannahaa lantu mulaasimatun waxay laasimtaa linasbi nasbaha ayay laasimtaa bikhilaafilbawaaqii inta soo hadhaysa way khilaafsan yihiin idan aan wax nasbinayn baa la arkay an aan wax nasbinayn baa la arkay kay aan wax nasbinayn waa la arkay laakiin ereyga lan ihi weligeedba iyadu wax waa inay nasbisaa uun saasaa looga bilaabay laakiin ha moodin lantu inay umul baab tahay ereyga umulbaabkihi waa an ereyga baabka hogaaminayaa waa an haddana antaa lagama hadlee lan baa la ayuu ayuu sheekhu ka horreysiiyey lan wuxuu uga horreysiiyey waa mulaazimatu linasbi nasbaha ayay laazimtaa waxaa la yidhi nasbaha maadaamay laazimto xagga camalkana ikhtisaaskay ka heshay ikhtisaaska shaygu hadduu khaas yahay waa inay waa inuu camal sameeyaa ama khaasun bilasmaa ama khaasun bilafcaal kuu dooni ha noqdee khaasba hadduu yahay waa inuu camal sameeyaa hadduu mushtarag yahayna waa inuuna camal samayn lantu camalfalkeega waxay ka keentay xagga ikhtisaaska nasbinta ay ficilka nasbinaysana waxay ka keentay an bay shabbahday an ayay shabbahday oo ereyga an ah ayay shabbahaysaay oon ognahay liannahaa iyadu mulaazimatun waxay laazimaysaa linasbi nasbaha ayay laazimi bikhilaafi lbawaaqi kuwa baaqigi ihse way khilaafsan yihiin wakhatama wuxuu ku gebagebeeyey afartaa xaraf wakhatama wuxuu ku gebagebeeyey bilkalaami ka hadal buu ku gebagebeeyey calaa an an uu ka hadlo sheekhu wuxuu u dembaysiiyey an sababtu waa liduulilkalaam hadalka ayaa fara badan oo dheer calayhaa anta laga hadlayo hadalka an laga hadlayaa wuu fara badan yahay xagga dambe ii mari buu yidhi maadaamay hadal badan tahay kuwa hadalkoogu kooban yahayna iisoo qadin buu yidhi wallan kelmadda lan ihi xarfun horta waa xaraf lan ismina ma aha ficilna ma aha af carabiga marka la joogo waa xaraf wallan xarfun xaraf weeyi xarafka oo yufiidu faa'iideeya annafya nefyi iyo diido ayay faa'iideysaa walistiqbaala istiqbaalna way faa'iideysaa bilitifaaqi sida laysku waafaqsan yahay nefyi iyo istiqbaal labadaasay faa'iideysaa walaa yaqtadi nasbana way samaysaa kaa ku darso walaa yaqtadi ma keeno taabiidan taabiid nafyigeegu taabiid inuu noqdo keeni mayso oo muctasiladaa sidaa qabta khilaafan waxaanu khilaafaynaa lizamaqshariyi wadaadka zamaqshari baanu khilaafaynaa fii unmuudajihi kitaabkiisii unmuudajka markuu ka hadlayey inay taabiid faa'iideyso ayuu sheegay walaa ta'kiidan ta'kiidna ma faa'iideyso khilaafan waxaynu khilaafaynaa lahu isla zamaqshari un baynu khilaafaynaa fii kashaafihi kitaabkiisa kashaaf baanan ku khilaafaynaa kashaafkana wuxuu ku tilmaamay waa kitaab qur'aanka uu ku sharxay eh oo tafsiir qur'aanka ah uu qoray weeyaane inay ta'kiid samayso ayuu sheegay bal qowluka qowlkaaga lan aquuma a tidhi ma kacayo muxtamilun waxa uu badhaa lian turiida inaad uga jeedo bidaalika arrinkaa annaka adigu laa taquumu abadan weligaa inaadan kacayn oo istiqbaal baa nafyigeygu ta'biid buu noqonaya iyo wa annaka adigu laa taquumu inaadan kacaynin fii bacdi asminati lmustaqbal sabeeladan mustaqbalka ee soo socda bedhkood dhexdooda inaadan ka caynin wa huwa muwaafiqun wuxuu waafaqsan yahay liqowlika qowlkaaga laa aquumu a tidhi waa laa aquumu oo kaluun buu ka dhigan yahay fii cadami ifaadati ta'kiid xagga ta'kiidka faa'iidayntiisa la'aantiisa sida laa aquumu ayna tawkiid u wadan unbayna lan aquumana tawkiid u wadanin buu ku yidhi walaa taqacu ma dhacdo lan kelmadda lan ihi liducaa'i duco uma dhacdo ereyga lan ihi duca uma dhacdo oo af carabiga lan duca faa'iideynaysa lama hayo walaa taqacu dhici maysa lan kelmadda lan ihi liducaa'i duco uma dhacdo khilaafan waxaynu khilaafaynaa libni saraaj sheekha ibnu saraaj la yidhaah ayaynu khilaafaynaa walaa xujata lahu xujana uma haysto fii maa ka istadalla bihi uu deliishaday oo min qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa ah qaala rabbi bimaa ancamta calaya falan akuuna dahiiran lilmujrimiin falan akuunadaa ayuu sheekhaa ibnu saraaj la yidhaahdaa yidhi ducaa'iyo weeyaanoo lantu hadda ducay faa'iideynaysaa sheekheenna kitaabkan qoray ayaa laftiisu kutubtiisa kale lantu inay duco faa'iidayso ku sheegay kitaabka muqniga ah wuxuu ku sheegay lantu inay duco faa'iidayso sidan uu diidan yahay ayuu ku sheegay kitaabka muqniga ah kitaabka owdaxa ah sheekheenani wuxuu diiday inay lantu duco faa'iidayso sida kitaabkan oo kale kolka kan iyo waxaa iswaafaqsan awdaxa kitaabka muqnigi ihina siduu diidan yahay ee ibnu saraaj uu ku haysto ayuu waafaqay aayaddan qur'aanka abaa ah la yidhi haddaba waa maxay macnaheegu qaala rabbi bima ancamta calaya falan akuuna dahiiran lilmujrimiin waa nebiyullaahi muuse hadlaya qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow bimaa ancamta bisababi incaamika ilaahow nimcayntaada darteed calaya aada ii nimcaysay aniga dushayda ilaahow nimcaynta ad aniga ii nimcaysay falan akuuna ilaahayow yaanan noqonin waa alla bari falan akuuna ilaahayow yaanan noqonin dahiiran mid ugu hiiliya lilmujrimiin dembiilayaasha ilaahow nimcayntaa aad ii nimcaysay waxaan kaa baryayaa inaanan noqonin mid dembiilayaasha ugu hiiliya haddaba waa duco markaan sidaa ku macnayno waana sida culimmadu ay diidan yihiin in lagu macneeyo ilaahow yaanan noqonin mid dambiilayaasha ugu hiiliya sidaa maaha waxay culimmadu yidhaahdeen waxa weeyi qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbi yow bimaa bisababi maa kii dartii ancamta calaya aad iigu nimcaysay falan akuuna noqon maayo yaana noqonin ha odhani yaana noqonin waa duco falan akuuna ahaan maayo dhahiiran mid ugu hiiliya lilmujrimiina dembiilayaasha saasaynu aayadda ku macnayni sidaa dambe ayaynu ku macnayni ilayn ereyga lan ihi af carabiga marka la joogo duca ma keenee mudaciyan wuxuu sheeganayaa ibnu saraaj anna macnaahu hadalkan macnihiisu inuu yahay fajcalnii ilaahaw iga yeel laa akuunu mid aan ahaanaynin inuu u hiiliyo dee dembiilayaasha hadduu ilaahay caafimaadku siiyo oo dembiile ugu hiiliso ama ilaahay cuud iyo hanti ku siiyo oo dembiile ugu hiiliso ogow dembigaagu inuu weyn yahay dembi nimcadii ilaahay ku siiyey ee ay ahayd inaad ka mahadnaqdo ayaa dulmi aad ku qabatay oo dembiile ugu hiilisay mudaciyan wuxuu sheeganayaa ibnu saraaj anna macnaahu macnaha qowlkaas aayaddaasi inuu yahay fajcalnii ilaahow iga yeel laa akuunu midaan noqonin dahiiran lilmujrimiin dembiilayaasha mid u hiiliya waa liimkaan maxaan sheekha sheekhaadaba ku diidnay ibnu saraaj ilay waa ducaa'iya buu yihi maxaan ku diidnay ducaa'iyada liimkaani xamlihaa waxaa suurtagal ah in lagu xambaaro cala nafyi nafyigii almaxdi badhaxala ah lamtu nafyi bay faa'iideyn jirtay ducaa'iyo waxaa la odhan karaayoo qura marka kii ay faa'iideyn jirtay laga quusto miyaa nafyigii maxdiga ahaa laga quustay jawaabtu waa maya waa liimkaani xamlihaa xambaarkeega ayaa suuroobaya cala nafyi nafyi lagu xambaaro nafyigii almaxdi maxdiga ahaa wa yakuunu wuxuu noqonayaa daalika kaasi mucaahadatan ballanqaad minhu nebi muuse ka yimid lilaahi ilaahay uu u ballan qaadayo subxaanahu wa tacaalaa allaa yudaahira inuuna xoojinaynin mujriman dembiile jazaa'an isagoo ka abaalnaqayoo jaza uga dhigaya litilka nicma nicmadaa ilaahay bixiyey allatii nicmada oo ancama bihaa uu ugu nimceeyey iyada calayhi isaga dushiisa ilaahay ow nimcadaa aad isiisay mahadnaqeega waxaan ka dhigayaa anigu nin daalimo isberber taagi maayo intaa igu ogow buu yidhi walaahiya lantii ma aha murakabatun mid layskaga geeyey min laa-an laa-an laysku geeyey ma aha oo ragga qaar baa qaba lantu laa-an bay ka timid haddii laa-an aynu qaadanno laadiina alifkaa laga jaray antiina hamsahaa laga jaray lan bay noqotay sidaasay leeyihiin sidaana odhan mayno walaahiya iyadu murakabatun mid laysku geeyey ma aha min laa-an laa-an layskaga geeyey oo fa xudifad la xadfay alhamsatu hamsihii takhfiifan loo xadfay fudaydin walalifu aliftii laadana la xadfay liiltiqaa'i saakinayn laba reeban kulankoo dartood loo xadfay khilaafan waxaan khilaafaynaa lilkhaliili sheekhi khaliil khaliil oo a'imadii luqadda ah ayaa qaba lantu inay laa an ka timid walaa asluhaa asalkeeguna ma aha laa ma ahayn laa ereyga laa ah asalkeegu ma ahayn oo fa ubdilat ilalifu aliftii baa la bedelay odhan maysid nuuna nuun baa loo bedelay khilaafan waxaynu khilaafaynaa lilfaraa sheekhii farro la odhan jiray baan iyadana ku khilaafnay oo farra wuxuu qabaa lantu inay laa ka timid alifkana nuun loo bedelay su-aal la weydiiyey waxaa lagu yidhi war nuun alif laga dhigo waa la arkay oo ilaahay baaba ku yidhi suuratu lcalaq lanasfacan binnaasiya lanasfacan macallimiinta bal sida loo qoro lanasfacan caynkaa nuunkama dambeeya alif baa lagu taagaa misxafkeennan hadda eega kitaabkan qur'aankaa ah, haddaad eegtiin lanasfacan alif baa koru taagan laakiin nuun ma qorna waxaynu ognahay in nuunka alif loo bedelo laakiin alifka in nuun loo bedelo taa lama ogeyn baa la yidhi taas lama ogeynoo waa war cusub xaggeed ka keenteen xarafka koobaad ee ficilka mudaaric nasbinaya antaa ayuu noqd lantaa ayuu noqday calaamatu nasbaha ficilka mudaaric maxaynu ka dhignaa hadduu saxiixulaakhir yahay fadxa daahira hadduu muctalulaakhir yahayna wowga iyo ya-da fadxa daahira ka alifka ku bukana fadxa muqadara hadduu amhilatu lkhamsa yahayna xadfunuun intaasaynu kaga baxnay wa bikay kay baa lagu nasbin wa yunsabu lmudaaricu baa loo qadaraya wa yunsabu waa la nasbin almudaaricu mudaarica ayaa la nasbin bikay kay baa lagu nasbin kaydii almasderiyati masderiyada ahayd ee masderka dhalaalin jirtay kayda masderiyada ah ee masderka dhalaalisa taa ayaa lagu nasbinayaa baa lagu yidhi kay baa wax nasbinaysa haddaba culimmadu waxay yidhaahdeen in la isticmaalo kayda inuu laam ka horreeyo si toosa iyo in la isticmaalo kayda inay an ka dambayso si toos ah iyo in la isticmaalo kayda oo an iyo laamtoona midnaba aan wadanin laakiin laamka hore la qadaro iyo in la isticmaalo ti oon midna wadanin laakiin anta dambe la qadaro iyo in la isticmaalo kioo labadaba ay wadato oo xagga horena laam baa ka xiga xagga dambena an baa ka xiga shantaa isticmaalood ayaa ereyga kay a loo isticmaalaa luga alcarabiya waa shan isticmaalood kaydii laan baa ka horeeyo waa likey iyo maye kayda an baa ka dambeeyo waa kay an iyo maye laamna kama horeeyo anna kama dambayse kaafka laakiin qadaran waa kay qura oo likey baa la qadarayaa iyo maye midnaba kama horeeye an baa la qadarayaa dabadeed kay an baa la qadarayaa iyo maye labadaba way wada sidataaba labadaba way wada sidataayoo likey likey an oo kale weeye shantaa isticmaalood ayaa keyda haddaba horta loo isticmaalaa culimmadu waxay yidhaahdeen tan naasibadiihi waa ta laamku uu ka horeeyo laam muuqda oo lafdiya ayaa ka horeeya ama laam baa la qadarayaa iyada horteed labadaa jeerba kaydu waxay noqonaysaa naasibo sababtuna waxa weeyaan haddii laam uu ka horeeyo kaydu xaraf jaar noqon mayso kaydu xaraf jaar lama ogolo laba xarfuljar oo isku xiga mid baa shaqo noqonaya awoodaa dayacmaya waxaa la doonayaa laba eri hadday isku xigaan in laba shaqoo kala duwan loo sameeyo kayda hadday laam uu ka horeeyo laamku waa xaraf jaar waa kow kayda haddaba haddaan iyadana jar ka dhigno laba xarfuljar baa ayaa kulmaya wadaad baa beri wax ka qoro wuxuu yidhi laba xarful jar oo kulmaa waa dameer dameer ku xidhiidhi buu yidhi dameer dameer ku xidhiidhi suurtagal ma aha buu yidhi macnahaan wuxuu u jeedaa isma hagi karaan kol haddii labadii midna una caqli lahayn buu leeyahay dee isma hagayaan suurtagal maaha inay isaga labadan xaraf ee isku macnaha ah waa saas oo kale awoodaa lumaya kolka lama ogola waa inaan keyda dambe aan ka dhignaa inay tahay naasibo laamka horena aan ka dhignaa xaraf jaar inuu yahay si shaqadu ay u kala baydho mid kastiba shaqo u gooniya buu qabanaya wa yunsabu waa la nasbin almudaaricu mudaarica waa la nasbin bikey baa lagu nasbin kaydii almasderiyati masderiyada ahayd haddaba kayda waxaynu shardi uga dhignay almasderiya kaydu waa inay masderiyo noqotaa oo shardi baynu ku xidhnay masderiye ah waxay inaga saaraysaa kayda loo yaqaano mukhtasarada min kayfa aan odhan jirnay sida gabayga hoosta ku qoran oo kale kay tajnaxuna ilaa silmiin wamaa huiraan قتلاكم والذا الحجاء تضرموا مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون nin gabayaa ayaa gabay tirinaya tolkii ayuu la hadlayaa uuna tirtirsiyayaa wuxuu ku yidhi kay tajnaxuun ay kayfa tajnaxuun sidee baad ugu leexanaysiin ilaa silmin heshiis seed heshiis u codsatiin wamaa su'irad looma soo aarin qatlaakumu raggiinnii la laayey raggiinnii la laayey kiyoon loo soo aarin heshiiska maxaa idinka dana buu yidhi walladalhayjaa'i dagaalka dabkiisii iyo ololkiisiina tadarimu halkanayba ka shidmaysaa ayay ka baxaysaa tolkiibuu la hadlayaayoo saddex qodob oo khalada inay galeen ayuu tilmaamayaa qodobka koowaad gacantu iyagay ku dhacday cidda gardaran baa heshiiska keenta horta kow ciddii gardarrida lahayd heshiisku kama iman buu yidhi waxaan u arkaa buu yidhi halkaa inaad khaldanteen markaad idinku heshiiska codsateen waa kow dhinaca labaad wuxuu ka eegay dad baa laydinka laayey oo dadkii laydinka laayey umaydaan soo aaran buu yidhi kol haddii dad laydinka laayey oo aana ay idinka maqan tahay waa qodobka labaadee seed heshiis u codsatiin buu yidhi qodobka saddexaad ee caqliga ka fog hadduu dagaalkii qaboobay oo laysku soo hub urursanayo inunba heshiis la magacaabi karaaye dagaalkiiba saw ka socda buu yidhi saddexdaa qadiyadoo dartood waan idinla yaabanahay buu leeyahay sababta aad heshiis ku codsanaysiin kay tajnaxuuna seebaad ugu leexanaysiin ilaa silmin heshiis sideebaad ugu leexanaysiin wamaa thu'irad loomaba soo aarin qatlaakumu raggiinnii la laayay laayey waladalhaijaa'i dagaalka dabkiisii iyo ololkiisiina tadarimu halkanay ka ololaysaa sidee weeyi buu ihi markaa haddaba kaydaasi kay tajnaxuuna kaydaasi waa kayfa fa'dii laga jaray wuxuu ahaa kayfa tajnaxuun markaa kay tajnaxuuna buu ugu dhawaaqay wa bikay baa lagu nasbin kayda almasderiyati masderiyada ah naxw likay laa ta'sow inaydaan warwarin oo kaleba weeyi likay laa ta'sow hadda laamkii baa toos uga horeeya laamkaasi waa xaraf jaar kaydaasina waa masderiyo laadaana faasil baa laga dhigaayo kayda iyo ficilka mudaaric waxaa la ogol yahay in laa lagu kala fasliyo sidaa aayadda qur'aanka aba loogu kala fasliyey culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa kaloo nu ogol lahay in maa lagu kala fasliyo maa sida gabayaaga gabayga sharaxa hoose uu qorayo xagga hoose ayuu gabayaa sharax ayuu ku qorayaa aradtu likayma yaclama annaasu annahaa saraawiilu qaysin waalwufudu shuhuuduun aradtu waxaan doonayey buu yidhi likayma yaclama annaas dadku inay ogaadaan annahaa tani saraawiilu qaysin qays saraawiishiisii inay yihiin walwufuudu wafdiyaduna shuhuudun iyagoo goobjooga waxaynu u jeednaa likay maa yaclama annaas kaydaas iyo yaclamada waxaa lagu kala saaray maadaasaa lagu kala saaray zaa'idada ah likay yaclama halkuu ka odhan lahaa ayuu likay maa yaclama annaas yidhi waa maa zaa'ida ah baa lagu kala fasliyey haddaba kayda iyo mudaariceega laa waa lagu kala faslay sidaa aayadda qur'aanka ah likay laa ta'sow maana waa lagu kala faslay sidaa gabayaaga likay maa yaclama annaas haddaba laamkani waa xaraf jaar kayduna waa masderiyadii ta'sow waa ficil mudaaric oo mansuub oo amhilatu lkhamsa ah calaamatu nasbihiisuna waa xadfu nuun laamkii muxuu jiray markaa laamkii likay ahaa ma xarafka abuu ah jiray ma xaraf xaraf jarayaynu aragnay waa maya laamkaasi maadaamuu xaraf jaar yahay kaydu masderka ay dhalaalinayso almasder almutasayad waxa loo yaqaano masderkaasuu laamku jirayaa masderka halkaa ku jira ayuu laamku jirayaa webikay ayaynu ku nasbin kaydii almasderiyati masderiyada ahayd naxu likay laa ta'saw inaydaan warwarin oo kaleba weeyi annaasibu naasibka ahaanii labaad kay weeyi naasibka labaad waa kay wa innamaa takuunu waxay noqoni naasibatan mid wax nasbiso ayay noqon idaa kaanat markay tahay masderiyatan masderiyo bimansilati an an derajadeeda taalla an bay la derajo tahay wa innamaa takuunu waxay noqoni kadaalika saasoo kale idaa dakhalad markay gasho calayhaa kayda dusheeda allaamu laami markay gasho lafdan lafdiga ay ka gasha laa muuqdo xaraf jaara ka qowlihi tacaala likay laa ta'sow ay likay laa yakuuna cala almu'miniina xaraju ama likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun oo kale ow taqdiiran ama laamku taqdiirtaba uu ka galo sida ji'tuka waan kuu imid kay tukrimani inaad i sharfiso markaana kaydaa laam baa taqdiirta kaga jiro waa likay tukrimani idaa qadarta markaad qadarto anna alasla asalku inuu yahay likay wa annaka adiguna xadafta inaad xadaftay allaama laamka inaad xadaftay istiqnaa'an maaran dartii baad u xadaftay canhaa iyada xaggeega aad ka maarantay biniyatihaa baad ku maarantay biniyatihaa niyada aad niyootay baanad ku maarantay fain lam tuqadir haddaadan qadarin allaama laam haddaadan qadarin kaanat waxay noqoni kay ereyga kay ihi xarfa jarin xarfuljar buu noqon oo bimansilati laami laam derajadii oo kale ah fi dalaalati xagga tusinta cala tacliili tacliilka ay ku tusayso wa kaanat anna waxay noqoni mudmaratan mid la idmaaray bacdahaa dabadeed idmaaran idmaar iyo qarin laasiman joogta shantii xaaladood ee kaydu ay lahayd laba xaaladood oo qura ayay ficilka nasbini marka si toosa laam uu uga horreeyo sida likay laa ta'sow ama laamka la qadaro sida kay oo kale marka ji'tu kay tukrimani labadaa jeer ayay naasibo toosa tahay baynu nidhi saddexda soo hadhayna naasibo ma aha waa markay si toosa ani uga dambayso iyo markayna waxbaba ka dambaynina an laakiin la qadarayo dabadeed iyo marka laam iyo anba ay meesha ku kulmaan saddexdaa xaaladood kaydu waxa weeye marna waa tawkiid xaraf jaar tawkiidinaysa marna yadhab xaraf jaar ah wa biidan ereyga saddexaad baynu halkan ku arkaynaa ee ficilka mudaaricisna nasbinaya wa biidan wa yunsabu waa la nasbin almudaaricu mudaarica waa la nasbin biidan ayaa lagu nasbin erayga idan a ah ayaa lagu nasbin idan waa erey ficilka mudaaric nasbinaya haddaba qoridda idan la qorayo ilaa saddex qowl baa ku jira qolo waxay yidhaahdeen weligeedba nuun baa loo qori idan nuun baa loo qori qolona waxay yidhahdeen may weligeedba alif baa loo qori oo idaa baa la qori idaa dhawaaqana idan baa la odhan qoraalkana idaa baa la odhan qolona waxay yidhahdeen waa la kala qaadiyo markay caamilada tahayna idan nuun baa ee idan idan alif baa loo qori markay khayru caamilada tahayna idan nuun baa loo qorayaa saddexdaa qowl ayaa idan qoraalkeyga ku soo arooray camal ahaanna way nasbini shuruuday wadataa laakiin kow inay bil lagu dhacdo ayaa la shardiyaa ayay musadaro tahay laba ficilka ay ku jirtaa mustaqbal inuu yahay baa la shardiyaa saddex inay mutasil tahay ama qasam lagaga fasliyo ayaa la shardiyaa saddexdaa shardi baa muhiim idanta u ah maxaynu nidhi idantu waa inay hadalka bilowgiisa dhacdo lama oggolo inay aakhirka marto ama inay wasad dhacdo lama ogolaa waa inay musadero tahay sadrulkalaam waa inay dhacdaa ficilkan ay nasbinaysaana waa inuu mustaqbal yahay xaal inuu noqdo lama ogolaa mutasilo waa inay tahay hadday munfasilo tahayna qasam baa la ogol yahay ibnu cusfuurna wuxuu inoo keeni doonaa waxyaabo kaluu leeyahay waa la ogol yahay wa yunsabu waa la nasbin almudaaricu mudaaricii ayaa la nasbin biidan kelmadda idan abaa lagu nasbin musadaratan iyadoo xagga hore la marinayo waa shardi inay xagga hore taallo xataa xarfulcadafku hadduu ka hor maro khilaaf baa ku jira xarfulcadafka waa idan haddii aad tidhaa waa idan ama fa idan laba weji baa bannaan laakiin waxaan xarfulcadaf ahayn hadduu ka hor maro zaydun idan yukrimuka oo kale haddaad tidhaa oo zayd oo kale ka hor maro waa qasab marka ficilka in layska rafciyaa ilayn musadarayna ahayne wa waa la nasbin almudaaricu mudaaricii biidan ayaa lagu nasbin musaderatan tiyoo xagga hore la mariyey wa huwa ficilkan mudaaricna mustaqbalun mustaqbal uu yahay mid xagga aad mid mustaqbal ah mutasilun oo mutasila welibanoo la xidhiidhsanaya ow amase munfasilun laga fasli munfasil oo ka soocan biqasamin dhaar kaga soocan idan ukrimaka baad odhan idan ukrimaka haddaba idantani ficil bay nasbinaysaa ficilka ay nasbinaysayna waa ukrimo oo miimka ku jooga calaamatu nasbuhuna waa fatxaha idan ukrimaka wa idan wallaahi narmiyahum bixarbin baad odhan wa idan wallaahi baan ku dhaaranaye narmiyahum waxaanu ku toogani bixarbin dagaal waa gabay soo socda haddaba idantaasi waxay nasbisay narmiya ya-deeday nasbisay waxaana lagu kala fasliyey qasamka wallaahiya baa lagu kala fasliyey annaasibu naasibka ahaalisu saddexaad idan weeyaan wahiya idantu xarfu jawaabin waa xarfuljawaab waxaa xarfuljawaab loogu bixiyey hadalkan ay ku jirto ayaa jawaab u ah hadal ka sii horreeyey wa jazaa'in iyo xarfuljaze waxaa jaze loogu bixiyey hadalkan ay ku jirto ayaa abaalmarin u ah wax hore oo adiga laguu sameeyey baad abaalcelintiisii ka dhigaysaa wahiya xarfu jawaabin waa xarfu jawaab iyo wajazaa'in xarfuljaza cinda sibaweyhi sheekhii sibaweyhi la odhan jiray siduu qabo wa qaala shaloobiyuun wa qaala shaloobiyuun wa qaala shaloobiyuun eg shaloobiyuun ma aha shaloobiyuun ma aha shaloobiyuun ba-abaa inoo qoran soo ma aha maxaa qoran ashaloobiyuun maxaa qoran ashalobiin baa qoran soo ma aha ashalobiin baa qoran soo ma aha eeg biin ba'daa ma haysaa biin ba'daa ba'na ha akhriin fa'na ha akhriin waqaala shaloobiyuun waqaala shaloobi eg fa'na maaha ba'na ma ereygani waa erey cajamiya baa la yidhaahdaa ba eg waqaala shaloobiin odhan maysid waqaala shaloofiinna odhan maysid wax labadaa u dhaxeeya inaad akhrida ayaa lagaa rabaa waqaala shaloobiin wuxuu yidhi hiya iyadu kadaalika waa saasoo kale fii kulli mawdicin meel kaste saasoo kale ayay noqonaysaa waqaala alfarisiyu farisina wuxuu yidhi fil aksari sida sida faraha badan waa sidaa oo de wa xarfu jawaabin wajazaa waa farisi baa odhanaya waqad tatamaxadu waxaa laga yaabaa inay u barax beesho liljawaabi jawaab inay u barax beesho oo xarfuljawaabun ay noqoto bidaliili annahu waxaa lagu garanayaa bidaliili annahu waxaa la deliishanayaa isaga yuqaal waxa la odhan uxibuka waan ku jecelahay baa lagugu odhan fa waxaad odhan idan haddaa adunuka waxaan kuu malayni saadiqan inaad run sheegaysid maluhu ma abaalmarin baa maluhu ma abaalmarin ba may ma aha id laa mujaazaata wax abaalmarina bihaa iyada kuma sugna hunaa halkeennana waa jawaabun wa innamaa takuunu waxay noqon naasibatan mid wax nasbinaysa bay noqon bihalaaثati shuruudin saddex shardi markii la helo saddex shardi haddii la helo naasibo ayay antaasi noqonaysaa alwalu ka koobaad an takuuna waa inay tahay waaqicatan mid dhacaysa fii sadri lkalaam kalaamka bilowgiisa falow qulta haddaad tidhaa zaydun idan oo zaydku uu ka hor maro qulta waxaad odhani ukrimuhu zaydun idan zaydun idan hee zaydun idan ukrimuhu ukrimu waad iska godi waa birafci zayd haddaa waan maamuusi ukrimuhu ahaani ka labaad an yakuuna alficlu ficilku waa inuu yahay bacdahaa iyada dabadeed mustaqbalan mid mustaqbala oo lasoo wado oo iman doona falow xadadaka shaksun qof hadduu kuu sheekeeyo bixadiisin sheeko hadduu kaaga sheekeeyo oo fa qulta aad tidhaahdo idan haddaa tasduqu run baad sheegaysaa haddadanaad run sheegaysaa rafacta waad rafcini lianna almuraada bihi waxaa loo jeedaa alxaal waa wakhtigan hadda taagan athaalithu saddexaad allaa yafsila allaa yafsila allaa yufsala yaan la kala faslin baynahumaa dhexdooda bifaasilin faasil yaan lagu kala faslin hayrilqasami aan dhaar ahayn sida idan ukrimaka oo kale wa idan wallaahi ukrimaka oo kale qaala shaaciru nin gabayaa ah ayaa gabay tiriyey wuxuu yidhi إذا والله نرميهم بحاربين يشيب طفل من قبل المشيب مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول إذا والله نرميهم بحاربين يشيب الطفل من قبل المشيب إذا هذا حسان باقبا يقال لها علماء قاركود يلاهدين قارنا واحد يلاهدين حسان ما لهين idan haddaa wallaahi baan ku dhaarannaye narmiyahum waxaanu ku gani doonaa bixarbin dagaal baan nimankaa ku tooganaynaa yushiibu ciraysiiya adifla ilmaha yar ciraysiiya min qabli almashiibi xilligii ciradaba isagoon gaadhin dagaal ayaanu ku qaadi doonnaa carruurtu ay ciroolayaal noqonayaan xilligii ciradaba iyagoon gaadhin haddaba ereygaa yushiibu ah gabayada qaarkood yushiibu bay qoraan oo ya-daa la godaa adifla mafcuulun bihi baad ka dhigi markaa eh, mafcuulun bihi mansuub waxaa laga yaabaa inaad yashiibu akhrido ama tashiibu ama yashiibu yashiibu haddaad akhrido ood ya-da fadxiso adifludu faacil buu noqono waad iska godi idan wallaahi baan ku dhaaranaye narmiyahum waxaanu ku toogan bixarbin dagaal baanu ku toogan yashiibu uu ciraysanayo adiflu ilmaha yari min qabli lmashiib xilligii cirada ka hor ayuu ciraysanayaa maxalushaahidka beytkaasi waxa weeye idantii waxay nasbisay narmiyo ayay nasbisay faasilkuna waa qasam oo wallaahi baa lagu kala fasliyey ereyga wallaahi ee dhaarta ah ayaa lagu kala fasliyey wax mushkiladiina halkaa ma taal walow qulta haddaad tidhaa idan yaa zaydu haddaad tidhaayood munaadaha keento yaa zaydu ah qulta waxaad odhani ukrimuka oo waad iska godi birafci wakadaa kan waxaa la mida in qulta haddaad tidhaa idan fi daari ukrimuka haddaad tidha oo fi daari aad ku kala fasliso ukrimukada waad iska nasbini wa idan yowmaaljumcati ukrimuka haddaad tidhaa oo idanta iyo ukrimadii aad yowmaaljumca darafa ku kala fasliso kullu daalika waxaasoo dhani birafci rafcu ku sugnaaday saddexdan mas'alee dambe waa munaadaha marka lagu kala faslinayo iyo sida aynu arkayna darafka marka lagu kala faslinayo iyo xarfuljarka marka lagu kala faslinayo laa inuu soo qaatay ahayde laada haddii lagu kala fasliyana waa la lamide afartaa qowlba lama ogola laakiin sheekhii ibnu cusfuur wuxuu u soo qaatay munaadaha idan yaa zaydu ibnu cusfuur baa qaba in la ogol yahay idan fi daari ibnu cusfuur baa qabra jaariya majruurka in la ogol yahay idan yowmaljumcati ukrim ukrimuka ibnu cusfuur baa qaba darafka in la ogol yahay saddexdan laadii uunbuu ka tegey gabay baa jira kitaabkaygu hoosta uu ku qorayo bal hadda ila soco waa ibnu cusfuur intii uu isagu ogolaa أعمل إذا إذا أتتك أولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا واحذف واحذر إذا أعملتها أن تفصلا إلا بحلف أو نداء أو بالله وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء وإن تجئ بحرف عطف أولا فأحسن الوجهين ألا تعملا أما الله تعملا أما الله تعملا أعمل واحد عمل سيسا إذن إريق إذن أه waxay camal falay oo ficilka mudaarica mudaaricay nasbin idaa atadka markay kuu timaado awalan iyadoo bilowga dhacday shardigii ma arkaysa saddexdii shardi waa inay bilow dhacdadiibu halkaa ka hadlayaa acmil camal sii idan ereyga idan ah idaa atadka markay kuu timaado awalan iyadoo awalka dhacday waa kow oo wasuqta aad kaxayso ficlan ficil bacdahaa dabadeed mustaqbalan mustaqbal ah mustaqbalkaasina waa shardigii labaad waxdar waxdar ka digtoonow idaa acmaltahaa idan markaad camal siinayso an tafsilo inaad fasal keentood kala fasliso idan iyo ficilkii inaad kala faslisana ka digtoonow waa shardigii saddexaad ilaa bixalfin dhaar inaad ku kala fasliso mooye waa la ogolaa dhaarta ow nidaa'in dhawaaq iyo xarfu nida inaad ku kala fasliso mooye ow bilaa lafdiga laa inaad ku kala fasliso mooye wafsil kala fasli bidarfin daraf ku kala fasli waa jaaric darafkii ow bimajruurin majruur ku kala fasli calaa ra'yi bni cusfuur sheekhii ina cusfuur ra'yigiisa iyo siduu qabo ra'iisi nubalaa'i aqoon-yahanka oo dhan madaxda u ahaa nin sahlan hamoodin hadda ibnu cusfuur waa ra'iisu nubalaa kutubta uu sarfiga ka qoray ama kutubta uu naxwaha ka qoray waa kutub marjic loo arko oo abwaab badan runtii dib loogu noqdo ayay ayay yihiin wain taji haddaad la timaad bixarfi cadfin xarfulcadaf haddaad la timaad awalan bilowga hore haddaad idanta wow ka horraysiiso wa idan ad tidhaa ama fa idan ad tidhaa fa axsanu lwajhayni labada waji kooga wanaagsani allah tucmilo waa inaadan camal siinin ama allah tacmalo waa inayna camal falin in sha allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam